العالمين وصلى الله وسلم على نبينا آله وعن أنس رضي الله عنه أن الربيع بنت نضر gabadha iyada ama haweenaydaas camatahu eedadii ahayd anas eedadii ahayd ayaa kasarad waxay jabisay saniyata jaariyatin gabadh kale foosheeda ayay jibisay foolka yani iliga foolka waay maana iliga hore saniyadu sanaayaa lagu jamciyaa waana foolasha hore ee ilkaha way maana kasarad waxay jabisay saniyata jaariyatin gabadh kale foolkeeda hore ayay jebisay fa dalabuu markaasay dalbeen waxaa dalbaya rubayicda wax jabisay reerkeedii iyo ehelkeedii baa waxay dalbeen ilayhaa iyada xaggeeda alcafwa cafin bay u dalbeen dadkii dhibka loo geystay ama gabadhii dhibka loo geystay dadkeedii bay ka dalbeen inay cafiyaan fa abow way diideen cafigii iskastaa saamaxay dheheen waa ku gacansaydheen fa caraduu waxay bandhigeen al arsha waxay u bandhigeen mag bay u bandhigeen carshiga waxaa la yidhaahdaa xubnaha marka dhib loo geysto magta laga bixiya arshiga la yidhaahda saas man kabid waay yani inay e, dhibkii gaadhay wixii xaq ah ka bixiyaan ayay markaa soo bandhigeen fa abowtiina waa ku diideen cafiga hore wuxuu ahaa waxna ha naga qaadanina gabadhana qisaasta ka cafiya waxna ha qaadanina tii markii la diiday waxay soo bandhigeen wax qaata oo ka cafiye qisaasta ka cafiye fa atow markaasay yimaadeen labadiiba waa ku diideen marka fa atow rasuulalahi sal ly wasalam rasuulkay u yimaadeen fa abow waa diideen ila alqisaasa qisaas mayo wax kale waa diideen wax kaloona maraya ma jirin rubayac ilig bay jebisay waa in iligka laga jebiyo xoolaba qaban mayno mana cafiyen fa amara markaasuu amray rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxuu amray bilqisaasi qisaas buu amray markaasuu yidhi rubayica lasoo qabto iligeeda hala jabiyo ayib faqaala wuxuu yihi anas ibnu nadri baa wuxuu yihi waa walaalkeede yaa rasuul allah rasuulka ilaahi atuksaru ma waxaa la jabin faniyatu rubayic rubayic foolkeeda miyaa la jabinaya laa maya wey isagii baa isu jawaabay ma rubayic foolkeedaa la jabini maya la jabin maayo waladii mid baan ku dhaartay bacasaka ku diray bilxaqi xaq kugu diray allah xaq kugu soo diraan ku dhaartay rubayic foolkeeda marna la jabin maayo laa tugsaru la jabin maayo aniyatuhaa foolkeeda la jabin maayo hoosheeda faqaala rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxu uhi yaa anasu anasow kitaabullaahi kitaabka ilaahay buu alqisaasu qisaastu ahaatay kitaabullaahi alqisaasu wey kitaabka ilahay waa qisaas bimacnaa wuxuu ka wada qisaastu kitaabka ilaahay bay ku taallaa wuxuu ka wadaa yani waxa weye wakatabna calayhim fiiha ana alnafsa biاlnafsi waalcayna biاlcayni waalanfa biاlanfi wاluduna biاluduni wاsinna bisinni wasinna bisinni ilig in ilig loo jabiyo ama waljuruuxa qisaasunta ka dambaysa marka qisaastu kitaabka ilaahay bay ku taallaa anasuu meel laga maro male ayib fa radiya markaasay raalli noqdeen alqawmu dadkii dhiigga dalbayay ee qisaasta dalbayay baa markaa qancay fa cafow markaasay iska cafiyeen marka nabigu sal lay aslam uu qisaasta amray welise aan la qisaasin walaalkeed anasna uu leeyahay rasuul ilaahayu haniyatu rubayic la jabin maayo markaasay iska cafiyeen raalli bay noqdeen iyagaa sidooda isaga cafiy fa qaala rasuulu lahi sal lay sl rasuulku wuxuu yidhi inna min cibaadi illaah ilaahay addoommadiisa waxaa ka mid a ah, man cid low aqsama hadduu dhaarto calallaahi alle korkiisa la abarahu alle uu u baarinimo samaynaya oo dhaartiisii uusan ku dambaajinayninoo alle u fulinayo tabaaraka wa tacala muttafaqun caleyhi buhari muslim baa soo saaray wallafdu lafdiguna lilbukhaariyi buu u sugnaaday <clears throat> anas ibnu nadri waa ninkii qaaliga ahaa qiimaha badnaa marka uu leeya rasuul ilaahayo rubayic la jebin maayo foolkeeda ee uu ku dhaaranayo macnaheedu ma aha inuu xukumka sharciga ictiraabayo ama uu diidan yaho ka hor imaanayo ma aha laanna xukun sharciga qur-aanka ku qoran ama nas nebiga ka sugan sal alay wasalam ruuxu sidaa inuu isugu taago macquul maaha ana anas bnu nadir oo kale yahay saxaabigaay laakiin waxay leeyihiin marka uu la jebin maayo wuxuu ka wadaa way u yeeli doonaane shafaaco iyo ergo baanu ugu noqonaynaayo dadkii baan kasoo soo la jebin maayo marka raju kalaa inay dadkii uun cafin doonaan saasuu u leeyahay ama wuxuu u leeyahay siqatan billaahi tabaaraka wa tacaala wa rajaaa min fadlihi kalsooni waa la ku qaba iyo rajo uu ka qabo inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala gabadhaas iligeeda ka baajin doono in la jebiyo ah, marka ilaahay kalsooni uu ku qabo macnaha dambaadna moodaa xadiidka aakhirkiisa inuu tilmaamayo nebigu sal lla lay waslam hadduu anas uu ula jeedo hadalkiisa mucaarado iyo xukunka sharciga ka hortag sidan loolama hadleene si kalaa loola hadli lahaa sooma laakiin nebigu sal lla lay wasalam wuxuu yidhi addoommada ilaahay waxaa ka mid a ah, cid hadduu alla ku dhaarto alla uu u baarnimo samaynaya ah, marka anas baa ka mid a anas baa ka mid a ah, waana ammaan nabigu sal lay waslam usoo jeediye marka ilaahay buu ku kalsoonaa kalsooni ilaahay buu saa u lahaa allana tabaaraka watacala waa u foyeyo markiiba qoladii qisaasta rabtay baa qalbigoodii alla tabaaraka watacala badelay laanna quluubta ilahay waa gacanta ku hayay sooma alla marka markiiba quluubtii badelay dhaartiisiina alla waa u rumeeyey gabadhiina sidaasaa iligeedii ay muxuu ahaay ku fakaday oo aan aan la jabinin waxaa laga qaadanaya xadiidka Ehm, lafta jebinteeda inay qisaastu gasho waljuruuxa qisaasunta cumuumkaasna lafuhu inay gelayaan ayib iligu isagu qur-aankuba ku yaalaaba wasinna bisinni waana ijmac cinda alculamaa waxay ku kulansan yihiin oo isla ogol yihiin iligu haddii la siibo oo uu isagii oo dhan meesha ka soo baxo arrintaasi inay qisaas keeni karto dadkii xaqa lahaa iyo ruuxii xaqa lahaa hadduu dalbado ruuxaa iligaa laga siibi isagana hadday cafiyaanu de mag dalbadaanna waa meeshaas hadday sideeda isaga dhaafaanna waa heli karaan ayib culimada qaar ka mid a ah waxay leeyihiin taasi waa haddii ilig dhan lasoo siibo laakiin haddii ilugo jabo oo dhexda ka jabo ama qeyb ka mida ay jabto markaa ma la qisaasaya waay waxay leeyihiin badankood markaa isaga ah mumaasaladan suuroobi karin oo mumaasaladu waxa weeye qisaasta asal waxaa u ah dhibkii laguu geystay labada dhib inay isla eg yihiin sooma faman ictadaa calaykum factaduu calayhi bimili ma ctadaa mumaasaladaa shari ah wain caaqabtum facaaqibuu bimili maa cuuqibtum bihi misliyadu waa shari marka marka waxay leeyihiin ilig dhexda ka jabay markii la yidhaahdo kanna ha la jabiyo intii oo kaleeta in lagu keenaayo waa masale adag mumaasaladii qisaasta asalka u ahayd baan suuroobi karin bay marka marka ama ruuxii labadii mar haddayna isla ekaan karaynin marka waxaa looga guurayaa bay leeyihiin qisaasta waa laga guuraya mag baa loo guuraya diya markaa la aadayaabay leeyihin macna sidaas bay u badan yihin wax kastoo mumaasaladu ayna suuroobi karayn waxaa la aadayaa bay leeyihiin diyaa la aadayaa saas weyaan ayb xadiidkan waxaa laga faa'iidaysan oo laga qaadan sidoo kale oo axkaam badan oo laga faa'iidaysanayaa jirte waxyaalaha laga faa'iidaysanaya waxaa ka mid ah in ilaahay tabaaraka watacaala qisaasta uu qur-aanka ku sheegay xaqa dadka iskale khiyaarkooda inay ku xidhantaho ayagaas ayaa xaqa leh hadday iyagu cafiyaanna way heli karaan hadday diyo qaataan oo mag qaataanna way heli karaan hadday qisaastaanna way heli karaan saddexdaba khiyaarku iyagu u yaalla xadiis kaleoo macnaha xoojinaysana waanu u tegi doonnaa insha allahu tacaala oo macnaha iyaguna ku tusayaan ayb an ibni cabaasin radi allahu canhuma qaala wuxu uhi qaala rasuulu lahi sal alay aslam rasuulku wuxuu yidhi man qutila ruuxii la dilo fii cimmiya lagu dilo qarsoodi qarsoodi lagu dilo cimmiya waxa waaye yacni ruuxa in la dilo oo arrinkiisa uu qarsoomo la garan waayo ciddii dishay saas way macnaa cimmiya waa qarsoodi ruuxan qarsoodi buu ku dhintay ciddii gacanta lahaydna lama yaqaano masalan meel oo cidhiidhi ka jiroo lays laysjiiray buu ku dhintay koox dhexdeed buu ku dhintay lama yiqaano marka ruuxii gacanta lahaayoo dilay hub soo duulay oo cid soo duulay aan la garanayn baa ku dhacay man qutila fii cimiya saas waay cimiyada waa waa indhala-aan iyo qarsoonni waay aan la garanaynin cid lahayd saas way macana aw amase ramyan lagu dilo riqiya buu ii qorayaa iyan laakiin sax ma ramyan saynu ah, qoray aw ramyan ramyan taas man qutila ruuxii la dilo fi cimiya lagu dilo ow amase ramyan lagu dilo ganid iyo tuurid bixajarin dhagax lagu tuuray aw amase sawtin ama ul lagu tuuray aw amase sawtin shaabuuk aw amase yani sawtin lagu yani wax weeyaan eh, lagu tuuray sawtin shaabuuk oo lagu dhuftay aw casna ama ul fa caqluhu magtiisu caqlu lkhaa'i gafka magtiisii wey waman qutila ruuxii la dilo camdan kas loo dilana fa huwa kaasi qawadun waa qisaas waman xaala ruuxii teeda duunahu kaa sukadiisa ruuxii isku gudba oo midkaasi difaaca dhiigga galay ee kas u galay intuu isku gudbo xaqii in laga oosado dadka ka hor istaaga fa calayhi kaasi korkiisa ha ahaato lacnatullahi ilahay lacnadiisa korkiisa ha ahaato akhraja waxaa wariye abu daawuuda wannasaa'iyu wabnu maajah biisnaadin bay ku wariyeen qawiyin oo xoog badan ayb laakiin xadiidka isagoo mursala la wariyey waxaa saxiixinaya sheekh albani caleyh raxmat ullahi kama fii saxiixi sunan abi daawuud iyo saxiixi laa yaqbal llahu minhu laa yuqbalu minhu sarfun walaa cadlun yacni laga aqbali maayo kaas dambe we facalayhi lacnat ullah kaas hor istaagay in dadkii dhibka geystay xaqii laga oofsado oo difaacaya lacnad ilaahay korkiisa ha ahaato laa yuqbalu minhu lagana aqbali maayo sarfun walaa cadlun waajib iyo sunno toona laga aqbali maayo wax ilaahay uu ka aqbalayo cibaado ah ma jirta wey macna ama sunno aata ah ama waajib ha ahaato ayib xadiidkan waxyaalaha laga faaidaysto waxaa ka mid ah oo arrinta uu faa'iideynaya ah ruuxii aan la garanaynin ciddii dilay diyadiisi iyo magtiisu inay waajibayso wax dilay lama yaqaano laakiin waa muslim dhintay magtiisu waa waajibaysaa saasaa laga fahmaya magtiisuna waa magta gafka ilan magtaas saddex mid waa kas midna waa kama kasta shabaha midna waa kama xoolaha la bixinayana kala duwanoo sidaa u kala duwan calaa hada alasaas marka magta ka waajibaysa ama u waajibaysa dadkiisa waa magtii khata ah waana u tegi doonaa magta khata ah maxay tahay iyo noocyadee oo geela ah waan u tegi doonaa insha allah tacaala ayib su-aasha la isweydiinaya waxay tahay marka haddaaban la garanayninba ciddii dishay yaa magta laga qaadayaaba ilaa waxaa lama garanayaa layidhi haddii aan la garanayna cidda disha culimmada qaarkood waxay leeyihiin waxaa laga qaada magtiisa laga bixinayaa beytu maali lmuslimiin ah, baytulmaalka baytulmaalka waa bangiga meesha hadda bangiga dhexe laga yidhahdo dowladda muxuu ahaay xoolaha dowladda ee dadweynuhuna leeyihiin ee dowladdu u taliso taasaa laga bixinayaa magtiisa oo dowladdaa bixinaysa ayb sidaas waxaa qaba bacdu ahlilcilmi baa tusitay waxaana laga wariyaa cumar iyo cali bin abi aalib radi allahu canhuma isxaaq ibnu raawiya keyrkii baan rajaxaya ruuxaasi la garan waayo cid dishayo laakiin muminkee la dilay muslimkee la dilay magtiisa waa in baytulmaalku bixiyo halkaasay marinaya qolyo kale waxay leeyihiin waxaa laga qaadayaa dadka lagu tuhunsan yahay inay dileen masalan meel cidhiiriyo cararayo ku dhintay dadka lagu tuhunsan yahay ee kooxda inay dileen ama hubkan inay soo tuureen dadka lagu tuhunsan yahay kuwaasaa magta laga qaadaya ma la dhaarinayaayo qasaamo miyaa kontonkii dhaara ma la marin mise la marin maayo bay isku khilaafsan yihiin laakiin waxay leeyihiin dadkaasaa magta loo raadinaya la tuunsay ayb imaamu shaafici isagu wuxuu leeyahay waxaa la odhanayaa ruuxan dhintay dadkii magtiisa lahaa ee xaqiisa lahaa ayaa la odhanayaa dadkanaa lagu tuunsanyaya ninuu soo qabsada ninuun idinku dhahay ku tacalluqa ninkay ku dhagaan oo ku tacalluqaan ayaa marka laga qaadi bilayan magtii laga qaaday way dhaaranayaan ninkaasi inuu ninka dilay kadibna magtooda la siina adig masaladu tafaasiil badan baa ku jirta laakiin waxaa laga qaadanoon ruuxa muslimka inuusan dhiiggiisu hadur noqonin dhiiggiisa inta la dilo inuu haddana uusan waxba laga soo qaadin oo meeshaa dhiiggiisa lagaga tago maya waa in meel la saaro he meel la saaro dhiiggiisa meel la saaro la bixiyo ayb waxaa kaloo xadiidka laga qaadan oo laga faa'iidaysanaya qatliga inuu jiro shibhul camdiga xalay baan soo tilmaanayo culimmada laba ra'yi bay qabaan qaarna waxay leeyihiin qatliga dilka dadka la dilaayey waa un laba nooc waa kas iyo kama oo keliya kama'na mag buu leeyahay kaskuna qisaas buu leeyahay haddii la cafiyona mag baa ka laazimta laakiin ra'yi kalaa oo dhaxaya saddex weeyo waa kas iyo kama iyo mid u dhexeeyo la yidhaahdo kamaa kas tashabaha kama dhinacna kama buu ka yahay kaskana wuu shabaha wuu egi shibhulcamdi baa la yidhahdaa shibhulcamdi baa la yidhahdaa sidaasaana sawaabaho saddexdaasi inay jiraan ba xadiidka laga qaadanaya wayna kala duwan yihiin macna oo waxay ku kala duwan yihiin ruuxa sameeyeyna niyadiisa iyo wuxuu isticmaalayna waa ku kala duwan yihi asarka ka dhalanaya iyo xoolaha makta ka laasimaysana way ku kala gedisan yihin saas way macana oo kaska waxaad u qasaday ruuxan aad ku dhufatay inaad nabarka ku dhufatana waad u qasaday nabarkuna waa nabar haaliban dadka dila waa kas markaas inaad ku dhufatana waad u qasaday aalibka iyo sida badanna shaygani ruuxii uu ku dhaco wuu dilaa waa kas markaa haddii aad nabarka ruuxa ula qasado laakiin nabarku uu yahay sida badan waxaan loo dhimanin shay aan loo dhimanin waay laakiin waad ula qasaday inaad ku dhufato maalan ul oo kale shaabuug oo kale dhagax yarood ku dhufatoo kale oon loo dhimanin baad ku dhufato waadna u qasaday inaad ku dhufato oo isagaad ula qasiday laakiin wax loo dhinto ma kiibuu u dhintay dhinacna kas buu ka shabahaa oo nabarka ruuxa inaad ku dhufato waad ula qasaday sooma dhinacna kama buu ka shabahaayoo nabarka looma dhinto kaasi marka kii hore waa ka gedisan yahayo shibhulcamdi baa la yidhaahdaa xoolaha ka laazimaya iyo magta ka laazimaysana ka hore waa ka gedisanta kan kalena waa saddexaadna waa khata'a maxdiga ah waa macnaha waxa weye ges maxdi ah oo markaasi waxa weeyaan ulamaadan qastin inaad nabarka ku dhufato maba adan loo qastinba qasadkaagu wuxuu ahaa iyo ujeeddadaadu nabarkan waxaad ku waday meel kalead u wadday isagoo maadan ula soconinba meel baad iska shiishaysay bini aadan maadan ku ogeyn ugaad baad ku waday bini aadan buu ku dhacay waxbaad meel kasoo soo tuurtay adoon ku ogeyn mood ku dhacday wahaakada adoo hurda baad ruux kor kaga soo dhacday markaasuu dhintay culamaadan qastin mar haddaadan u qastin waa khaa saas man marka isaguna wuxuu leeyahay magtiisa goonidaa buu leeyahay xadiidkani marka wuxuu faa'iideynayaa oo rajaxayaa culimada qabta khata'u waxaan u jeedaa dilku inuu saddexdaa nooc yahay ee laba nooc uusan ahayn shibhul camdiga qolada isbaatinaya ayaa daliishanaya xadiidka qeybtiisa meesha uu leeyahay waman qutila camdan fahuwa qawad ruuxii kas loo dilo waa qisaas halkaasa culimmada qaarkood waxay waxay waxay waxay u deliishadeen yacni dilka kaska ah waxa laasimaayey waa uun qisaas abu xaniifa riwaaya can maalik qowl shaafici riwaaya can axmed iyo tabari baa sidaa ku tegay haddii la yidhahdo qisaas unbaa waajibta qisaas unbaa waajibta haddii la yidhahdo macnaheedu waxa weye ruuxa dhibka geystay gacanku dhiigle wax dilay qisaas unbaa lagu leeyahy qisaas unbaa lagu leeyahy haddii la cafiyo oo la yidhahdo war waa lagu cafiye dilkii waa lagaa daayay mag bix oo isa soo taagoo yidhahdo war wax magoos idinsiinaya ma jira ama idila ama iska kay cafiya maxaa la samaynaa waxay qoladani qabaan waxa lagu leeyay waa un qisaas qisaastu waxay intay qisaas ka guurto mag u guuri kartaan markuu isagu raalli noqdo dadkii xaqa lahaana ay codsadaan oo raalli noqdaan isaguna ku qanco laakiin hadduu soo istaago qisaas ama iqisaasta ama iska kay cafiya wax saddexaad ma yeelahayo waxay leeyihiin waxaan qisaas iyo qawad ahayn laguma leh adigu xadiidkan daahirkiisay daliishanaya waana masle khilaafiya وعن بن cمر رضي الله عنهma عن النبي صلى اه عليه نبgu wuxuu ka warin xadiiska aakhirkiisa wuxuu kutusayaa dadka xaqa lagu yeeshay intay dulmiga galeen oo ay wax dileen ama dhib geysteen gadaal la marsanahayee laga soo hormarayo la difaacayo ama waa kooxdaada ama waa qabiilkaaga ama waa dadkaaga adigii baaba ka soko maran isagiina gadaal baad marisay ama waad fakisayba malcuun baa baataa markaas ama qabiil ahow ama koox ahow ama gurub ahow fa calayhi lacnatullah lacnad ilaahay baa kugu dhiciyo waxna lagaa aqbali maayo waa dembi weyn min kaba'ir dunuub bay ka mid tahay lanna waa icaana cala lismi sama waxaa la rabay unsur akhaaka aaliman aw mazluuman inaad soo qabatay ah inaad soo qabatcan ibni cumar radi allahu canhuma can nabi sal lay aslam qabaaisha waagii hore lagu yaqaanay laakiin waayahan dambe kooxa waxaa jira wadaadnimo sheeganaya oo ninka ururkooda ka tirsanee khaladka gala gadaal mariyo difaaca waxaa lagu leeyay waa askari waa askari oo muxuu ahaay wuxuu ka tirsan yahay ciidankii oo mujaahidiintii buu ka tirsan yahay oo mujaahidiinta hadduu ka tirsan yahay shareecadu ma qabato miya yaa yidhi mujaahidka shareecadu ma qabato jira maha fa calayhi lacnat lacnatullahi baa ku qabsan kooxdayda weeye qabiilkayga iyo guruubkayga way socon mayso gacanku dhiiglaha dhibka geystay waa in dadkii loo soo gacangeliyo hooya la yidhaahdo inaad werwareejiso maha shareecada dadka qabanaysa doonaysa inaad dadka ku dabaqdana waa inay adigu ku qabato haddayna shareecadii adigu ku qabanaynin ha goynin dad kaa qaadan maayaan bulshana kaa qaadan mayso adiga iyo dadkaaga waa inay kaa bilaabato waa inay horta ku qabato wacan ibni cumar radi allahu canhuma can inabi sal lay slam qaala nebigu wuxuu yihi idaa goortii amsaka uu qabto alrajulu ninku alrajula ninka kale uu qabto dumarkuna waa la mide eh. oo waqatalahu uu dilo alaakharu kii kalena uu dilo midna wuu qabtay gardaduub buu u qabtay midkii kalena wuu dilay idaa amsaka haduidaa goortii amsaka uu qabto alrajulu alrajula ninka kale oo waqatalahu uu dilo alaakharu kii kalena uu dilo yuqtalu waa la dili alladii kii qatala wax dilay kii gacanta lahaa waa la qisaasiyo waa la dili wayuxbasu waa la xidi alladii midka amsaka qabtay midka hayay ee gardaduubka u hayayna waa la xidiyo xabsi baa la gelinaya rawa waxaa wariyey addaara quطniy baa wariyey mawsuulan asaga oo xidhiidhsan oo musnadoo nebiga loo tiriyey sal lay slam wasaxaxahu waxaana saxiixiyey ibnu qaطaan kadalika shawkani warijaaluhu hiqaatun raggiisuna waa hiqaat ila laakiinse ana albayhaqiya rajaxa wuxuu rajaxay almursala midkiisa mursalka ah yacni garoo ma haddiiba tarjiix yimaado isagoo mursala iyo isagoo mawsuula la wariyey wa bayhaqi marka wuxuu rajaxay mursalkuu rajaxay wakadalika mursalka waxaa rajaxay oo mawsuulka ku tilmaamay inuu hayru maxfuud yahay alimaam ibn cabdilhaadi fi tanqiix cabdilxaq alishbiili fi laxkaam alwusta waxaa rajaxay sidoo kale alimaamu daara qutni fii sunanihi sidaas daraaddeed aarku waa aar saxiixu lisnaad an laakinahu mursal saas man aarku aar xadiid saxiixa ma laakiin waa aar sanadkiisu saxiix yahay laakiin ciladiisu waa irsaal ciladiisu waa mursal mursalkuna waa min anwaaci daciif cinda jumhuuri lmuxadisiin ayib sidaasuu marka tilmaamaya sidaa uu xadiisku tilmaamayo labadii ruuxee intay nin cid isugu tagaan midna qabto midna uu gacanta yeesho sidaa ku dilaa ka gacantalana in la dilayo ka qabtayna in la xidhayo sidaa afarka ku tusayo ayaa waxaa ku tegay xanafiyada iyo shaaficiyada ayaa sidaa maray xadiiskanayna cuskadeen xadiiskanay cuskadeenoo waxay leeyihin midkood kii gacanta laun baa la dili ka kale lala dili maayo leanna waxay leeyihin faman ictadaa calaykum factaduu calayhi bimili ma ctadaa miliyadu waxay keenaysaa mid baa wax dilaye labadooduba yaan la wada dilin leanna labadooda haddii la wada dilo mumaasaladiibaa meesha ka baxaysa mumaasaladii baa meesha ka baxaysa waxaa kaloo leeyihiin yani qaacido waxaa jirta ay yidhaahdaan yani hadday kulanto ida ijtamacat almubaasharatu wasabab qudimat almubaasharatu cala asabab marka ninkan gacantale waa mubaashir toos buu isagu ula baashiray ficilki kan kalena waa musabab oo sababtuu leeyahay sababtii dilkuu leeyahay kanna dilkii buu leeyahy marka labada midna hadduu sababta leeyaha midna uu toos u leeyahay ficilka kan ficil kale baa la saarabay le miaal bay usoo qaataan ma kale guriga korkiisoo kale hadduu nin ruux kasoo tuuro kaasuu kasoo tuuray inuu dhimanayo sida qaalibka dhulka uusan uu ku dhibanayo way u badantay intuu dhexda soo socdo dhulkiiba soo gaadhay mid baa seef ku kala gooyey amagtiisa lagu leey ya ka seefta ku kala gooyey baa lagu leeyahay leey lanna ninkan kore sabab buu lahaa kanna waa mubaashir sooma qaacido noocaasana way marinayaano sidaasay leeyihiin ayib alimaamu malik nakhaci ibn abi leyla iyo keyrkoodba waxay leeyihiin ma ahee labadaba waa la dili kan qabtay iyo ka dilay labadaba waa loo dili haddii la cafiyana magta way wada bixinayaan xaggeed ka qaadisan baa lii ko waxay dhn horta asarku waa daciif asarku waa mursalo lama xujaysan karo waa midda labaade labada nin way isu kaalmaysteen ninkan dilkiisa kani hadduusan qaban lahayn kani ma makansadeen inuu ninka dilo sooma hadduusan kani u gardaduubi lahayn muusan dileen sidaas daraaddeed waa mubaashir mubaashirkanna waa mubaashir sabab iyo mubaashir meesha ma taallama labaduba way la baashireen kana wuu qabtay kana wuu dilay ficilkuna waa mushtari natiijada ka dhalatayna way wadaageen oo dilka ah sidaas imaam maalik ku tegey madhabka imaamu maalik baana ixtiyaadka iyo axwadka ku jira saas man leanna waxa weeyaan haddii ayna saa noqonin oo la yidhahdo ha la xidho kadibna waxooga kadib ha layska sii daayo in badan waxaa dhici doonta in muxuu ahaayey sabab laga dhigto nufuusta iyo dadka lagu laayo qaab noocaasoo kale ah marka madhabka imaam maalik caleyh raxmatullah waxaan kaloo tegi doonaa aharu cumar oo dadku hadday ruux iswada dilaan oo isugu tagaan in la wada dili doonana waa u tegi doonaa oo xoojinaya macna can cabdiraxmaan bn lbaylamani ibn lbaylamaniyi ana nabiya nabigu sal lay aslam qatala wuxuu dilay musliman muslim buu dilay bimucaahadin gaal ballan ku jooga oo dimi ah mucaahadka dimigan waa la yidhah dimiga la yidhahdaa yani gaalka ballanta muslimiintu ay la galeenoo dhulkooda ku nool ayib ana nabiya qatala wuu dilay muslima muslim buu dilay bimucaahadin mucaahad uu dilay sababtiibuu ugu dilay wa qaala wuxuuna yidhi ana anigu wlaa man cid midka ugu habougu xaqnimo badan baan ahay wafaa oofiyey bidimmatihi cahdigiisii ballantiisa oofiye anaa ugu owleysan oo ugu haboon oo ugu xaqnimo leh cid ballan uu galay oofiyo ilaaliya sidaas daraaddeed mucaahadkan gaalkani marba haddii cahdi la siiyey dhiiggiisii xoolihiisii in la badbaadiye haddii uu nin muslima ku gartaroodoo dilay ballantii aan la galay waa inaan oofiyo waa in loo dilo saasuu ka wada macna akhraja waxaa wariyey cabdurasaaq baa wariyey haakada sidaasuu ku wariyey mursalan xaal uu yahay mid la irsaaliyey cabdiraxmaan ibnu baylamaani waa waa taabici sooma ana nabiy buu marka soo mursal ma sidaasuu marka ku wariyey bayhaqi iyo daar qutni baa ariiqiisa ku wariya cabdiraaq ariiqiisa ku wariya isagana man ayb wawasalahu waxaa xidhiiriyey xadiidka addaara quطniyu baa xidhiiriyey bidikri ibni cumara ibni cumar sheegitaankiisa fiihi xadiidka uu ku sheegay oo macnaa waxa weeyaan can ibni lbaylamani can cabdiraxmaan ibni baylamani can cabdillaahi bni cumara ana annabiya saasuu ku wariyey oo markaa mursal mee saxaabigii baa la sheegay sooma waa musnad ama waa mawsuul ayb wawasalahu waxaa xidhiiriyey addaara quniyu wuxuu xidhiiriyo bidikri ibni cumara buu ku xidhiiriyey ibni cumar sheegitaankiisa fiihi xadiidka dhexdiisa lagu sheego wa isnaadu lmawsuuli buu yihi xaafidku xadiidka mawsuulka ee saxaabiga la sheegay musnadka sanadkiisu waahin aad buu daciifu yahay waahinku waa dacf shadiid ayb markuu mawsuulka yahay oo ka dambee daara qutni u wariyey oo ibni cumar meesha lagu sheegaa sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhaahdo ibraahim ibn muxamed ibn abi yaxya alaslami oo matruuka ah. saasuuna waahin jiddan kuy ninkaasi muxadisiinta waxay isla ogolyihiin inuu matruuk yahay ama dacfigiisu shadiid yahay allahuma imaamu shaafici oo uu sheekhiisa ahaa kaana xasana rayi fiih xoogaa yani wuu soo dhaweyn jirayo ahbaranii iqatu buu dhihi jiray nin iqa baa ii warramay marka yani waxa weeyaan waa nin daciif waahin ayb marka uu yahay mursalka yahay iyo markuu musnadka yahay ee mawsuulka yahayna sidoo kale iyadana waa daciif oo cilladiisu waxa weeyaan cabdiraxmaan ibnulbaylamanigaasa daciifa ah. waa xadiidka madaarkiisa sidaas daraaddeed asarkani waa daciif dacfigiisa waxaa sii xoojinaya wuxuu khilaafay xadiidkii cali een soo marnay wa an laa yuqtala muslimun bikaafir soma aiixbuhaari ku yaalla sidaas daraaddeed isagoo daciif uu yahay buu haddana mukhaalafa ku jirtaa saas daraaddeed xadiidku wax jira maaha xadiidku wax jira ma aha ayib sidaa ay tahay haddana waxaa cuskaday oo xadiidkan daliishaday in dimiga haddii uu dilo muslimku dimi ama mucaahad hadduu dilo in loo dilaya waxaa ku tegay xanafiyada waa kaan xalay soo marnay soo sheegay xanafiyadaa daliishaday oo waxay yidhaahdeen hadduu muslimku dimi dilo ama mucaahad dilo waa loo dili leyt iyo ama maalik iyo leyt ibnu sacadna waxay ku qaydeen hadduu intuu seexiye gowrac ku dilo waa loo dili bay dheheen haddii kale maya qolyahaasaa marka deliishanaya afarkan waase daciif waa kaan xalay soo sheegnay adiladay deliishadeen inay tahay axaadiisaan sugnayn kanaa marka ka mid ayb sawaabkuna waasaan xadiidkii hore kusoo marnay laa yuqtalu muslimun bikaafir cumuumkiisa way macnay an ibni cumar radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi qutila waxaa la dilay buu yihi hulaamun wiil hiilatan si qarsoodiyaa loo dilay faqaala cumar cumar wuxuu yihi low ishtaraka hadday wadaagi lahaayeen fiihi ay fii qatlihi dilkiisa hadday wadaagi lahaayeenoo ka wada qayb qaadan lahaayeen ahlu sancaaa sanca dadkeedoo dhan sancaho caasimada yabaneed wa dadka sancadda ganoo dhan hadday yani dilkiisa wadaagi lahay oon ka wada qayb qaadan lahaayeen la qataltuhum waan layn lahaa bihi sababtiisaasn u wadan layn lahaa intii ka qayb qaadatayba wiilkaa dilkiisaan u layn lahaa buu akhraja waxaa soo saaray albuhaariyu buhaari baa soo saaray maalik baa sidoo kale soo saaray wa min ariiqi shaykh shaafici wa canhu albayhaqi can saciid musayib bay ka warinayaan oo cumar bn khaaab radi allahu canhu inuu dilay qatala nafaran khamsatan aw sabca dad koox ah oo shan ama toddoba ah buu cumar laayey birajulin waaxidin qataluuh hal nin oy dileen buuna u laayey waxay hoos bay u dileen markaasaa wuxuu yidhi low tamaala'a ahlu sancaaa calaa qatli laqataltum bih ahlu sanco dhan hadday isku waafaqi lahaayeen dilkiisa isku raaci lahaayeen dhammaantood waad u layn lahaa ayb aarku marka marka cabdulahi bni cumar lagu sheego sanadka oo kan bukhaari ah shaki male inuu sanadkiisu fii gaayati sixa u yahy saas daraaddeed xaafid ibn xajar wuxuu yihi hada alaharu mawsuulun ilaa cumara biasaxi isnaadin buui ana ah, sanadkiisu shaki kuma jira cali bn abi aalib baa kanoo xukumkanoo kaleeta ka sugan yahay cinda bn abi shayba uu kaga soo aroordhay laakiin sanadkiisu waa daciif ibni cabaasna cabdirazaaq baa sidanoo kale ka wariyay isaguna inuu xukumay laakiin sanadkii waa waahin jiddan saas man ayb xadiidkaas ama asarkaasi ayaa waxaa qabsaday ayb in e, dadku hadday hal ruux isugu tagaan ayagoo badan halka ruuxa isla dilaan oo sidaa ku dhinto in loo dilayo dhammaantooda loo qisaasayo waa madhabu jamaahiiri lculamaa culimada badankood culamaa lamsaar fuqahaa lamsaar ayaa sidaa ku tegay maslaxada qisaasta shareecadu ay u jidaysana taasaa u dhowaansho badan in la ilaaliyo oo haddii la yidhahdo qaarna mag ha laga qaado qaarna ha la cafiyo qaar keliya ha la laayo ama ha la wada cafiyo waxay dariica iyo sabab u noqon kartaa iyo dariiq u noqon kartaa in dadka si wada jira inta loo laayo kadibna sidaa qisaas lagaga fakado sidaas daraaddeed xukumka khaliifatu raashid cumar wuxuu u dhow yahay xaqiijinta maslaxada qisaasta oo walakum fi lqisaasi xayaatun iyo qisaastu inay noqoto radci iyo zaajir dadka ka hor istaagta inay dhiigga ku dhiiradaan hadday og yihiin hadday kooxahaan u dilaan inay dhiigga saa inay qisaasta saa kaga badbaadayaan soo dariiqaa la mari maayo marka oo dariiqa waa in la xidho sidaasay jamaahiirtu qabaan in loo dilayo laakiin bacdu ahlicilmi waxay qabaan sida rabiicatu ra'yi iyo daawuud ilzahiri iyo bacdu salaf waxay qabaan mag unbaa waajibaysa maxaa yeele waxay ka duulayaan in dad intaa la eg hal ruux loo dilo tamaasulkiibaan jira qisaastaa maqane qaacidadii asalkayd baa meesha ka maqane dadkan mag un ha laga qaado qisaastan ha laga cabiro halkaasay maraya ayib alimaam maalik isagu wuxuu leeyahay ruuxa qisaasta leh hal midoo iyaga ka miduu dooran buuri hal midoo iyaga ka mida dadkaas dilka ka qayb qaatay mid ka miduu dooran kaasaa loo dili buuri loo qisaas inta kaleetana mag baa laga qaadi buuri ama waxaa la samaynayaa buui inta loo qori tuuro tobankan ninee halka ruux wada dilay waa loo qori tuuri buui kii qorigiisu soo baxana hala dilo sagaalka kalena mag ha laga qaado waxay asal ahaan saa u marayaan waxay ka cararayaan ruux keliya iyo intaasoo ruux isuma dhigmaan saasay marayaan laakiin warka wuxuu kusoo urursanayaa xukumka khaliifat raashid cumar uu gaadhay wax khilaafsani ma jiro saxaabada ka mid inay saas man waxaana meesha yaalla iqtaduu biladayni min bacdi abi bakrin wa cumar ah, labada aniga gadaasheeda iga dambaysa ku dayda oo cumar iyo abubakr ku daydo raaca buu nabgu sal lay slam marka waa xukunkiisa saxaabaduna waa ku raaceen bal fii saxiixi lbuhaari waxaa ku sugan min xadiidi cali bn abi aalib cali bn abi aalib isagana afar baa kusugan ka sugan fii saxiixi lbukhaari laba nin ayaa nin ku markhaati kacay inuu waxday Ah, laba nin baa ku markhaati kacay ninkiibaa gacantii laga jaray markii gacantii laga jaray kadib labadii nin way soo noqdeen iyagoo socday haddana yimaadeen markaasaa waxay yidhaahdeen haada aladii sariqa aw saraqa wa akhta'naa cala alawal bay dheheen iyagoo nin kale waday keeneen markaasay kii waxaday waa kan kii hore gacanta aad goysayna waan ku gafnay ninkii hore waa ku khaldanaye waa ka saariqii waxaday ninkiina jaa gacantiiba laga gubi mar hore sooma markaas wuxuu yidhi eh, yani cali bin abi aalib radi allahu canhu horta wuxuu yidhi markhaati furkiinan dambe ninkan dambe aad ku markhaati kacdeen warkiinu qabasho male buui sooma markhaati kacoodii dambe waxba kama soo qaadin ninkii dambena gacan lagama jirin waa lasla sii daayay waa midda labaade wuxuu yidhi ninkii hore magtiisana bixiya buui soo gacantiisii lama goyn gacantii laga jarayna magteedii bixiya buui kan dambana wax markhaatigiinoon qabanayo ma jira buui kiina la sii daa gacantii hore la gooyena iyagaa laga qaaday markaasaa wuxuu yidhi low aclamu annakumaa tacamadtumaa tacamadtumaa qatactukumaa haddaan ogaan lahaa ninkaa inaad u qasadeen ninka hore gacanta laga gooyo inaad been ugu markhaati furtaan iyo gacantiisa in la gooyo inaad sabab u noqotaan kas inaad u samayseen haddaan ogaan lahaana labada gacmood baan idinka jari lacag idin laakiin xoogaa waxaad ku fakarteen inaan gacanta idinka jaro waxaan isleeyahay umayna qastine labada nin baa isaga khaldamay sooma khata iyo gaf bay idinka dhacday saasaad ku fakarteen haddaan ogaan lahaa inaad u qasadeen gacmahaan idinka goyn lahaa waxaa laga qaadanaya labadaa nin cali markuu leeyahy gacmahaan idinka jari lahaa soo labo maaha sababta gacanta looga jarayana soo hal nin gacantii maaha marka tiradoo badatay ma cafinayso hal ruux iyo tiro badanoo dembi gashay oo geysatay dembiga waa laysu qisaasi leanna qisaasta xubnaha iyo qisaasta naftu waa isku axkaamo sooma marka madhab alkhulafaa'i araashidiin sidaasuu ahaayo waa loo dili dad badan hadday hal ruux wada dilaan oo isugu tagaan waa la dili intooda waa lala waa la qisaas haddii ay noqoto in la cafiyo dadkii cafiyaan oo mag weydiistaan magtaasay isla bixinayaan magtaas bay ka wada qaadanayaano lagu wada yeelanaya w man wacan abi shurayxin alkhuzaaciyi radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasul lah sal lay aslam rasuulku wuxu uhi faman qutila ruuxii la dilo lahu isaga xaalu u sugnaaday qatiilun mid la dilay bacda maqaalatii odhaahdayda kadib haadihi ee tan ah hadalkan aan hadda hadlayo een jeedinahayo wixii ka dambeeya ruuxii ruux laga dilo fa ahluhu ruuxaa la dilay dadkiisu bayna khiiratayni laba khiyaar bay u dhexeeyaan bayna khiiratayni khiyaarayn wey macana laba khiyaar bay u dhexeeyaan laba arrimood kolba kay doortaan bay leeyihin imaa an ya'khuduu inay qaataan alcaqla inay diyadiiyo magtii qaataan aw amase yaqtuluu inay dilaan labadaasay leeyihin inay nolol qisaaso yidhahdaanoo loo dilo ama inta iska cafiyaan inay magtii qaataan akhraja waxaa wariye abu daawuudna waa wariyey wannasaa'iyu kadalika tirmidi axmed way wariyeen sidaas way macnaha ayib xadiidku wuxuu ahaa wuxuu ahaa nabigu sal lla lay waslam markuu maka furtay fatxu maka sanadkii sideead markuu maka furtay ayaa qabiilka la yidhaahdo khusaaca qabiilka khusaaca la yidhaahdo baa waxay dileen nin ka dhashay reerka reer huday la yidhaahdo oo horay nin uga dilay iyaga dunk waa nin muslima laakiin jaahiliyadii islaamka ka hor buu iyaga nin ka dilay dhiiggii buu qabi marka u haysteen makaa la sugiid marka nebigu markuu maka furtay ayaa khusaaca waxay dishay nin reer hudayl ah nin horayl uu uga dilay sababteed bayna u disha markaasuu nebigu sal lay slam hadalkan jeediyey oo wuxuu ku yidhi yaa macshara khusaaca alaa inakum yaa macshara khusaaca khusaacoy qataltum hada alqatiila min hudayli budi ninkan reer hudaylaad disheen wa inii caaqiluhu magtiisana anaa bixinahaya magtiisana maanta anaa bixinahaya faman qutila lahu qatiilun hadalku saasu saarna marka bacda maqaalati haadihi laakiin hadalkan maanta aan jeedinayo wixii ka dambeeyo ruuxii ruux laga dilo dadkiisu laba khiyaar bay leeyihi laba khiyaar midkii bay leeyihi saasu ah marka bacda maqaalati haadihi waa ninka reer hubeyle la dilay hadalku nebigu ka jeediyey wixii ka dambeeyey waana fatxu maka furashadii maka waqtigeedi wey macana ayib xadiidkaasi abu daawud nasaa baa wariyey tirmidina wuxuu leeyahay xadiidun xasanu saxiiba sheekh albanina wuxuu leey calaa shardi shaykhayn fi lirwa xadiiku marka xadii sugan lafdiga horen sheegaynana abu daawuudkuu ku yaala wa asluu xadiidkan asalkiisu fi saxiixayni buu ku yaala min xadiidi abi hurayrata bimacnaahu midkaa mid la macna ah, buhaariy muslim buu ku sugan yahay lafdigiisu waxa weeye waman qutila lahu qatiilun fahuwa bikhayri nadarayni ruuxii ruux laga dilo laba fiiro iyo laba khiyaar kii u fiican buu leeyahay ima an yufdi ima an yufda wa ima an yaqtula in fidye iyo mag la siiyo intuu iska cafiyo in mag la siiyo ama inuu dilo oo qisaasto labadaa mid buu leeyahy xadiid kaloo abu daawud ibnu maaja iyo keyrkii ay soo saareen baa khiyaar saddexaad ku daraya hadda laba khiyaar bay dheheen sooma khiyaar saddexaad bay ku daraa wuxuu leeyahay fa fainahu yakhtaaru ixdaa alaain saddex khiyaar mid buu dooranayaa ima an yaqtasa inuu qisaasto oo ruuxii gacan loo soo geliy ima an yaqtasa inuu qisaasto wa ima an yacfuwa inuu iska cafiyo cafigaasi marka waxa weeye inuusan magna ka qaadanin sidaa uu isaga dhaafo qisaastiina ka cafiyo magtiina ka cafiyo wa ima an ya'khuda diyata iyo inuu mag qaato ama qisaas ama mag ama iska cafi fain araada araabicata fakhuduu calaa yadayhi hadduu arin rabaa afraad raadinayo gacmihiisa qabta buu nabig sal lay ka celiya waa khalday ah, saas man yani waxa wey saddexdaa khiyaar baa kuu fur lakin khiyaar afraad maya khiyaar afraad oo khiyaarka afraad muxuu noqon karaa inaad tidhaahdo waana dilaya inahaya nafina naf kaleeto dembigeeda ma qaado sooma nafina naf kale dembigeeda ma qaado hadduu intuu dil galo uu fakado ma aabbihiiyo walaalkii baa loo dili maya maxaa loogu dili haddii qisaas lagu lahaayo uu sidaa ku fakado la waayo magtiisii ma laasimaysaa ama uu dhintaba magtii ma laasimaysaa mise isaga uun intii la helahaya qisaastiisa la sugi waa masale muxuu ahay culimmadu ay ka doodayaan almuhim waxa weeye khiyaaraadkaa saddexdaa inay dadka u furan tahay qur-aanka ayaa laftiisa tilmaamaya qur-aankaa tilmaamayo qisaasta inay dadku xaq u le haday doonaan cafin karaan hadday doonaanna ay oofsan karayaan sidaas subaan baabu diyaati diyooyinkiibu baabu yahay addiyaatu jamcu diya weye diyadana waa magta waxaa laga wadaa meeshan ama naftii oo dhan oo la dilay magteedii ha ahaato ama xubnihii qaar ka mida oo dhib loo geystay magtii ka laasimaysa ha noqoto middan dambena inta badan arshi bay ku magacaabaan culimmadu arshi magacaasay ku yaqaanaan an abi bakr bn muxamed bn camr bn xazmin can abiihi aabihi wuxuu ka warinaya can jaddihi radi allahu canhu ana nabiya nabigu sal lay slam kataba inuu qoray ilaa ahli lyamani ree yaman xaggoodu u qoray fadakara wuxuu sheegay alxadiia xadiikii uu sheegay wa fiihi xadiika waxaa kusugnaa waxaa ku qornaa yani kitaabu ahaara axkaaman kusoo marnay baa ku qornaa marka wa fiihi kitaabka dhexdiisa waxa ah kitaabka nabigu reeyaman uu diray fiihi dhexdiisa waxaa ahaa oo ku qornaay waxyaalihii ku qornaa ka mid a ana man ictabata muminan man ictabata ruuxii bilaash ku dila muminan mumin mumin ruux mumina qatlan dilid can bayinatin cadayn cadayn xaggeeda fainahu isagu qawadun waa qisaas man ictabata marka la yidhahdo cayn haddii la ariyo ictibaadka waxaa la yidhaahdaa ruuxa oon dembi gelin wax dilkiisa waajibiyana aan samaynin in layska dilo man ictabata ruuxii iska dilo bilaash laga dilaa laga wada iqtabatana waybahaano xadiidkii man qatala mu'minan factabata biqatlihi lam yaqbal illahu minhu sarfan walaa cadla si saxiixa ruuxii mu'min dila oo dilkiisana waxba aan u cuskaninoo kas isaga dilan ilaahay tabaaraka wa tacaala kama aqbalo sunno iyo waajib doona kama aqbalo riwaayo kale waxay ku wariyaan faktabata oo hayn ah hayn markay tahay bimacnaa ku farxa waayo fakhtabata biqatlihi ku farxa oo u bogsan oo u riyaaqsan dilkiisa saasay macana yani waxa weye markaa wuxuu bannaysanayaa dilkiisuu bannaysanaya way ka adag tahay marka aada disho adigoo u haysta inaad khaldan tahay adoo u haysta inaad khaldan tahay markaad disho iyo markaad dhiiggiisa bannaysato way kala halisanta ana man ictabata ruuxii dilaash ku dila mu'minan qatlan dilitaan can bayinatin caddayn xaggeed oo markaana caddayn loo hayo waay fainahu isagu qawadun qisaas waay waa dil kasta sabab shareecada ogoshahayna aan lahayn ilaa an yardaa inay raalli noqdaan mooye awliyaau lmaqtuuli ruuxa la dilay qaraabadiisu inay raalli noqdaan mooye ruuxa la dilay xigtadiisu iyo dadkii xaqa lahaa inay raalli noqdaan mooye oo hadday markaa raalli noqdaan oo iyagu de ku qancaan inay iska cafiyaanna way heli karaan hadday hadday sameeyaan muxuu ahaaye inay eh, maka qaataanna way heli karaan oo qisaasta ka cafiyaan ayb waxay leeyihiin culimmadu u badan yihiin marka ay cafin karaan waa markay ehel u yihiin inay wax cafiyaan khaasatan magta hadday jiraan dad aan qaan gaadhinoo aan weliba khiyaarul cafwi aan lahayn markaasi lama ridi karo muxuu ahaayey magtoodii lama cafin karo lanna adiga taadaad ka hadli kartaa laakiin dadka yararkaa ah ma cafin karta waina fi nafsi nafta dhexdeeda waxaa ahaatay addiyata mag baa ahaatay naf la dilayna mag baa ka laasimaysa miatan baa ahaatay boqol oo min alibili geela ka mid a boqol geel ah baa nafta ka waajibaysa yani miatantu waa badel wa waina fi nafsi mia addiyata ahaatay miatan baa ahaatay oo min alibil geela ah. nafta eh, waxaa laga wadaa hadda nafta oo ninka ah, ninka xorta ah naftiisa muxuu ahaayey dumarka u tegi doonaa ijmaaca isaga ka reebayo waxaa la isku ijmaacsan yahay nisfu diyati arajul inay leeyihiin waa laisku waafaqsanya khilaaf kama jiro marka miadani waxa wey waa waa ragga waay waana laisku waafaqsan yahay ayb miatan min alibili waxuu u deliishaday imaamu shaafici caleyh raxmatullah in makta sideedaba geelu asal u yahay sidaasaana axaadiista badankeeda laga qaadanayaa bimacnaa asal buu u yahay waxaa laga wadaa magta geelaa asal u ah haddii geel la kala qaadanayo khayr haddii geelaa la kala qaadanayo ama lacag la kala qaadanayo ama ari ama lo la kala qaadanayo geelaa qiimihiisaa dib loogu celinaya isagaa lagu salaynaya marka geelaa asal ah wixii kalena isagaa lagu salaynaya waa sidayba mushaaficiyo iyo ay qabaan w man ayb wa fil anfi ah, sanka dhexdiisa waxaa ahaatay idaa goortii uu uuciba idaa goortii uciba la sal jaro jadcuhu goyntiisa addiyatu magtiba ahaatay wa fi lnfi idaa uciba waxaa laga wadaa sanka markii la jaro oo meesha ugu koraysa inta laga gooyo isaga oo dhan la wada meesha laga saaro magtii oo kaamila laasimaysa waa boqol geela waay saas maana boqol geel ah waa goormo idaa uuciba jadcuhu cibada waxa wey markii la sal maro wa salka laga jaro oo la jirid gooyo goyntiisa waxba la reebin wa waana laisla ogolaya waa mujmac ijmac wa sanka oo dhan ruux hadda laga jaro in boqol geela u waajibayso maktii nafta oo dhan wax la-eg uu yeelanayo waa laisla ogolaya khilaafka ma jiro ayb haddii sanka qaar ka mida la gooyo oo isagii aan la wada jarin markaa xukuumaa la yidhaahdaa xukuumaa la yidhaahdaayo wax go-an looma sheegin laakiin qaadiga qaadaya keeska qaadaya ayaa wuxuu fiirinayaa sanka inta soo hadhay iyo inta go-day buu isu fiirinaya wa calaa hada al asaas buu marka gudoonka ku gaadhaya inta go-ani nisbe intee leeg ama baasanti intee leeg bay uga dhigantaa inta joogta sidaasuu marka xaqa go-aan ku qaadanaya macnaha ayib wa fil caynayni labada indhoo dhexdooda waxaa ahaaday addiyatu waxaa kaloo culimmadu badanay qabaan haddii sankii aan la jarin laakiin manfacadiisii o dhan ay zuusho urkii o dhan baaba ka tegay xoogaa meeshii waa ku yaallaayo jidhkii waa qorxinahaya laakiin waxba ma urinahay dhowr baa ruuxii lagu dhuftay urkiibuu tagsiiyey ayadana in badanoo culimada ka mid waxay makti oo dhammaystiran baa laasimaysa saas man leannu manfacadana waa mid bay leeyihiin xibinkuna waa mid wa fil caynayni labada indhood dhexdooda waxa ahaatay addiyatu magti ba ahaatay wa fil caynayni labada indhood dhexdooda waxa ahaatay addiyatu magti baa ahaatay yacni labada indhood markii ruuxa laga rido oo labadiiba uu waayo ama la saaro ama labaduba araggii ka tago magto kaamila laazimaysa boqol neefoo geela mid ka midaana nisu diya waay waa konton neef sooma sidaas weyaan wa fi lisaani carabka dhexdiisa waxaa ahaatay addiyatu haddii ishii inta dhib loo geysto araggeedii qaar ka mida uu tago iyadana waa xukuuma oo waxaa la fiirinaya aragga qeybta tagtay iyo qeybta joogta waa laysu qiyaasaya halkaasaa marka laga xukumaya ayib wakadalika haddii qayb la gooyo wa fi lisaani carabka dhexdiisana waxaa ahaatay addiyatu magtiba ahaatay kadalika waxaa laga wadaa carabka salka marka laga soo jaro ama ma ahee uu hadalkii oo dhan xaraf la keeni waayo hadalkii oo dhan hadduu ka tago ayadana waa la haddii salka laga jarana waa la ayadana maktiyo laazim boqol neefoo geela laazimaysa sidaas weyaan ayb haddii carabka qaar ka mida la gooyo qaarna joogo iyaduna waa xukuuma oo qolba qeybta go-an iyo qeybta joogtaa laysu fiirinaya haddii xuruuftii uu carabku ku hadli jiray qaarna tagaan qaarna ay joogaanna qeybta maqan iyo qeybta joogtaa laysu fiirinaya saas weyaan maalan sideed iyo labaatan xaraf soo maa sida aalibka carabiyada waay macana sideed iyo labaatanka inuu suusa lumiyey baa laisweydiina halkaasaa laga qaadanaya marka nisbada tagtay iyo nisbada joogto ayib saasaa marka go-aankii xukumka lagu qaadanaya haddii luqadaha kale ay yihiinna kolba xuruuftaba la firinaya luqado isku mid maha sooma luqadda soomaaliga iyo sawaxiliga iyo ingiriiska iyo luqad walba xuruuf waxaa jirta aan tan kale ku jirin ma xuruuftay ku kala duwany marka waxaa la fiirinayaa carabku xuruuftuu ku hadli jiray kuwaasaa lagu salaynaya maxaa lumay maxaasi joog ayb wa fi shafatayni labada bishimood dhexdooda waxaa ahaatay addiyatu magtiiba ahaatay iyadana waa laisla ogolyahy haddii labada bishimoodba ruuxa laga jaro oo labadaba la wada jaro ayadana mag kaamila laasimaysa haddii midood la jarana magtii niskeed baa laazimaysa waa bishinta kore iyo bishinta hoosaba wa fi dakari xubinka taranka isagana dhexdiisa waxa ahaatay adiyatu maktiba ahaatay yani ninka haddii xubinka taranka la wada gooyo wa oo laga jaro ayib isagana maktibaa laazimaysa iyadana waa mujmac caleyh ijmac waa laysla ogolay khilaafka wajh haddii qeyb ka mida la jaro ayadana waxa weeye kolba qiyaasta go-an baa la fiirina maxaa soo haday maxaase go-ay xukuumay noqonaysa markaas ayb wa fi lbaydatayni labada xiniyood dhexdoodana waxa ahaatay addiyatu magtiba ahaatay haddii xubinkii aan la goynin laakiin labadii xiniyood la jaro ama inta la burburiyo eber laga dhigo ayadana mag kaamila waay ayb idan waa laisla ogolya khilaaf kama jiro wa fi sulbi dhabarka dhexdiisana waxa ahaaday addiyatu magtiba ahaatay ah, dhabarka waxaa laga wadaa in ruuxa dhabarka la jabiyo markaana soo kabmi waayo inta badan lafaha dhabarka sooma keenaan muxuu ahaay ruuxa inuu qaar dambe oo dhambarlaaj noqdo sooma marka saasaa laga wadaa laakiin haddii ruuxa intay lafijabto laftii soo kabanto markaa xukuumay noqonaysaa waxaa la fiirinayaa jidhka xubinkani markuu jabay iyo markii hore uusan jabin awooddiisii maxaa isdhintay umbaa la fiirinaya hadduuba soo kabmo oo awooddii soo ceshado intaa ka maqan baa laisweydiinaya waa masale u noqonaysa marka dadka ahlul iyo dhakhaatiirta gacantan markay ayna jabin iyo markay jabtay oy kabantay maxaa isdhibay awoodeedii iyo manfacadeedii baa la fiirinaya sidaas weyaan wa fi rijli lugtii dhexdeeda waxaa ahaaday alwaaxidati ee midda ahayd halkii lug ah waxaa ahaaday oo ka laazimaya nisfu diyati magta niskeed magta niskeed oo meeqa conton neef ayib lugta waxaa laga wadaa markaas haddii laga gooyo anqowga yacni xubinka meeshay ka kala baxday anqow korkiisa haddii laga gooyo laakiin waxay leeyihiin haddii lowga laga gooyo ama ka kor laga gooyo lugtii nisu diyana way leedahay qaybtan siyaadadee sii go-anna xukuuma la yidhahda waxbaa lagu sii dari bay leeyihi kol wixii qaadigu garto wa filma'muumati nawarkii maskaxda gaadhayna waxaa ahaaday dhexdiisa uluu diyati magta saddex meelood meel ka mid a ah. ma'muumada waxaa la yidhaahdaa waa nabarka ruuxa intuu ku dhaco maskaxda gaadha maskaxdu gaadhaa maskaxdiibuu nawarku gaadhay ama ma ahee haragga jilicsan xuubka jilicsan ee maskaxda korkeeda saaran hadduu nabarku gaadho ama maskaxdiiba u dego ma'muuma la yidhahda saas way macana marka waxaa ka waajibaysa magta saddex meelood marka loo dhigo meel ka mid ah. taqriiban soddon iyo saddex neef oo geel ah iyo hal neef oo saddex meel loo dhigo meel ka mid ah. ulidku saas weyaan ayadana waa laysla ogol yahay wa fi ifati nabarkii gudaha u dhacay oo jidhka caloosha gudaheeda galay isagana dhexdiisa waxa ahaadoo ka laasimaya hulusu diyati magta saddex meelood meel ka mid jawfka waxaa ladhahda jawfka waa jidhka qayb meelihiisa bannaan ee waxgalaan baa jawf la yidhahda inta badanna waxaa loo isticmaalaa markii laga bilaabo dhuunta ilaa laga gaaro muxuu ahaay kaadihaysta dhulkaa bannaan ee wax galaan ayaa jawfka la yidhaahdaa intaasi wixii nabaree gaadha ee gudaha u gala ayaa jaa'ifada la yidhahda marka ama dhawar ha kaga soo dhaco ama xagga hore ama dhinacyo ha kaga dhaco hadduu gudaha galo jaa-ifa la yidhahda hadduu intuu gudaha galo ka dhex baxana waa jaa-ifo waliba laba jaa ay leeyihin culamada qaarkood dhinac buu kaga dhacay dhanku kala baxay dhankaana waa duleeliye dhankaana waa duleeliye laba jaa-ifo weyaan bay leeyihin taana waxaa ka waajibaysa ulu diyati marka saddex meelood meel ka mida ka waajibaysa wa fi lmunaqilati middii lafaha rartay nabarkii lafaha raray oo guuriyey oo lafaha booskoodii ka durkiyey waxaa isagana waajibaysa hamsa casharata shan iyo toban oo min alibili geela ka a dhexdeeda ahaatay ah, munaqiladu waxa weye iyadana waa nabarka lafaha gaada oo lafaha yaryarka ah booskoodii ka saara meesheedii ka saara ama lafihiibaaba la saaro banaanka loo saaray ama wuu jejebiyo meeshuu ka saaray taasaa waxaa la yidhahdaa munaqila la yidhahda munaqila yani way rartay w lafihii bay rartay oo lafihii yaryar lafaha yararkay jebinaysaa macana lafaha markay jebisaa munaqila la yidhahda hamsa casharata shan iyo toban baad oo ibili geela ka mid iyadana waa laisla ogoliya taqriiban wa fii kulli isbicin far kasta dhexeeda waxa ahaata oo min asaabici lyadi farta yani gacanta faraheeda ka mida wa fii kulli isbacin far kasta dhexeeda waxa ahaatay oo min asaabic ilyadi gacanta faraheeda ka mida warrijli iyo lugta lugta iyo gacanta faraheeda mid kastoo ka mida waxaa dhexdeeda ahaaday cashrun toban oo min alibili geela ka mida saas man waa meeqa farood w labaatan farood sooma labaatankaa farood mid walba ama lugaha ama gacmaha soo labaatan iskumaa ah, mid kasta waxaa ka waajibaysa toban neefoo geela mid kastoo la gooyo garo oo haddii aan fartii la wada jarin oo laakiin farta qayb ka mida la gooyo waa qiyaasteeda markaa maalan fartu waa waa saddex xubnood sooma xubinka u koreeya haddii la jaro oo laba xubnood soo hadhaan fartoo dhan oo wada socotona ay shan iyo toban neefoo diila lahayd xubinka u koreeya meebuu yeelanaya ya shan buu yeelanaya saas way shan buu yeelana laba markii la jaro toban bay noqonaya wahaakada markii salka laga wada gooyana saas daraaddeed ba yani culimada qaar ka mid a waxay ka doodeen suulkay ka doodeen suulkay ka doodeenoo waxay yidhahdeen suulku isagu saddex xubnood mehe waa laba xubnood markaad u fiirsatana waa saas qolo waxay yidhaahdeen xubin kalaa salka ku jira kaa salka ku jira muctawar ma abale suulku waa laba xubnoodo midna waa middan midna waa middan ku xigto faraha kalaa saddex xubnood ayb wa fi sinni iliga dhexdiisa waxa ahaaday khamsun shan oo min alibili geela ka mid fi sinni iligga dhexdiisana khamsun shan baa ahaaday oo min alibili geela ka mid a iligaasi kala qaad male cala raajix waana sida jumhuurtu qabto iligu ama ha noqdo gows ama ha noqdo mici ama dhool ama fool ha noqdo kulli waa isku wad xugum waay shan neefoo geela waay kiiba wa fi lmuudixati nabarkii lafta caddeeyey dhexdiisa waxa ahaaday khamsun shan oo min alibili geela ka mid muudixada waxaa la yidhahdaa waa nabarka intuu haragga dhaafo oo hilibka dhaafo lafta caddeeya laakiin aan jebinin laftiibuu muujinaya bannaanka usoo saaraya way muuqataa laakiin wax dhiba uma geysanin lafti ma jebinin kaas muudixa la yidhahdaa shan neefoo geela ka laazimay nabar laysu geysto oo shareecadu xad u goysay muudixadaasaa ugu yar wixii muudixo ka sokeeya oo lafta aan cadaynin waa qiyaas qaadiga maxkamadda qaadaya bay u noqonaysaayo xukuuma la yidhahda laf caddaatay wixii ka sokeeya oo dhan jidhkii baa jeexmay wax yar bay gashay way sii durugtay hilibkay jiidhay laftii ma gaadhin wax xadidan shareecada looma hayo ilaa ay laftu caddaato markaasaa taxdiidka shareecadu ka bilaabanaya inta ka horraysoo dhan ninka qaadaya keeska qaadaya fiiradiisay ku xidhanta inuu isagu qiyaaso bay ku xidhanta macnaha culimada qaarkoodna waxay leeyihin waa intaan arkay sida ugu fiicane eh. in loo qiyaaso nabarku inta uu u jiro lafta sida ugu fiican waa oo see loogu qiyaasayaa maalan inta uu lafta ka dhiman iyo inta uu jirka galay ee dhaafay iyo inta lafta u dhiman baa laysu fiirinayaa nisbadeeda waa meeqa boqolkiiba inteebay u dhigantaa halkaasay marka ka imaanaysaa nabarkan ruuxa gaadhay een shareecadu wax u xadaynin maxaa la siinaya halkaasay ka imaanaysa imaam shawkani iyo keyrkii baa sidaa maraya waana ra'yiga ugu fiicanan arkay masalada taxdiidka xukuumada waxa yani marka xukuumo la yidhahda ama la qiyaasayo asaaska la maray waina arajula ninka yuqtalu waa la dili bilmar'ati haweenaydaa loo dili waxyaalihii ku sugnaa kitaabka ayaa laynoo wadaa waina arajula ninka yuqtalu waa la dili bilmar'ati haweenayda waa loo dilaya hadduu ninku dilo haweenay waa loo qisaasaya waa soo marnay sooma ayb ijmac bn mundirya soo gurinayaan jawaahiru alcilmi baa qaba wa cala ahli dahabi dahabka dadka leh cala ahli dahabi dadka ahlu dahabkae dahabka haysta korkooda waxaa ahaaday alfu diinaarin kun diinaar dadkii geelada ah baa laga soo hadlay sooma dadkii reer magaalle lacagleytaa ah, ha ka warreeyaga lacagleydii waxay u magbixinahayaan kun diinaar baa nafta laga bixinaya ayb kun diinaar kun diinaar mataqaana inta hadhow ya dinaarkii waa afar gram iyo rubuc dinaarkii waa afar gram iyo rubuc kun ku dhufo marka ya taqriiban waxa weeye afar kun iyo laba boqol iyo konton gram waay bal lacageeya dahbleydii away suuqa laba kun keliya haddaad ku dhufato gramkiiba waxay imaanaysaa siddeed milyan iyo ka badan bay imaanaysaa oo boqol neef geela intaa miyay dhan yihiin kaas iyo kale dheeri wey ismale waagaas isaga ah taqriiban boqolka neefee geela iyo kunka diinaar way isu dhigantay laba-iyo toban kun oo dirhamna way u dhigantay laba boqol oo lo-ana way u dhigantay kun neefoo oo way u dhigantay laakiin hadda wixii waa kala tageeno afar goor shan goor buu dahabku ku laba laabmayaa meeshaasay ka imaanaysaa marka xikmadda imaamu shaafici iyo keyrkii ay mareen oo ay leeyihiin geela asal ha laga dhigo qiyaasta iyo miisaanka wax lagu miisaamo geela ha laga dhigo isagaa wax lagu saleeyo kadibna isagaa ha la qiimeeyo dadka lacagta bixinaya isaga ha ku bixiyeen kuwii ari bixinaya isaga ha ku bixiyeen kuwii lo bixinaya isaga ha ku bixiyeen saas macna ayib akhrajahu waxaa wariyey xadiidka isaga abu daawuud baa wariyey filmaraasiili buu ku wariyey والنسائي باوري وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وأحمد باوري أحمد باوري واختلفوا وحيسكو خلافا في صحته كتاب كافي صحته صار يسكو خلافا وفعل خلاف فلم باكتر إنه مرسل يهي وحا رجحي أبو داود يطار قضي عبد الحق الإشبيلي لكن كتابك أسل كيسو وصحيح كتابك أسل كيسو وحا صحيحية الإمام أحمد ويحوي وحا رجيني إنه صحيح يهي يعقوب الفسوي أسجل ويحوي ليه waa asaxu kitaab camr bn xasmi kitaabkiisu macnaha cuqaylina wuxuu leeyahy waa kitaab saabit oo maxfuud ah bayhaqi wuxuu leeyahy waa mawsuulu isnaad xasan sheekh albani fi lirwa wuxuu leeyahay mursalun saxiixu lisnaad marka kitaabka camr bni xasmi axkaamtaa badan ku yaalaay waa sugan yahay saas daraaddeed baa imaam shaafici caleyh raxmatullah wuxuu yihi yani haddii aynan agtooda uusan ka sugnaan lahayn mayna aqbaleen buu yidhi ibn cabdilbar iyo isagii waxay leeyihiin kitaabkani waa wuxuu ka mid yahay waxyaabaha la wada aqbalay oo ku camalfalkiisa la qaatay mima talaqaahu nnaasu bilqabuul ahlulcilmigu ay aqbaleen imaam shaafici iyo bayhaqi iyo eyrki saasoo odhanaya almuhim waxa weye kitaabkani badankiis axkaamta ku soo aroortayna axaadiis kaleo shaahiday leedahay axaadiis kale u markhaati kacaysa badankeed leedahay wixii shaahid loo waayana si ahaantiisu uu asixi karaa axkaamtaasi badankeenna waa la isku waafaqsan waa la sii ogol yahay hada wabilahi towfiq sal allahu waslm cala nabiyina muxamed wcala alihi w saxbi